بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى ويكره تجسيس القبر والبناء والكتابة عليه waxaan kusoo jiray masaa'ishii manhuurka ahayd ee mualif ka ziyaadiyey kitaabkii uu ka soo gaabiyey manhaajka ee muxararka ahaa wuxuu yidhi wayukrahu waxaa la kahdaa tajsiisu lqabri qabriga in la nuuradeeyo walbinaaw in dhiso calayhi qabriga dushiisa in la dhiso oo qubadii wax laga sameeyo walkitaabatu in lagu qoraa karaaha ah calayhi qabriga dushiisa wax lagu qoro walow buniya haddii la dhiso qabrigii haddii wax lagu dul dhiso fii maqbaratin xabaalo dhexdood xabaalahaasoo musabalatin loogu talagalay in dadka lagu aaso hudima dhismahaasi waa la duminaya wuxuu ku yidhi qabrigii in la nuuradeeyo in wax lagu dhiso iyo in wax lagu qoro intaaba waa makruuh maxaa yeele nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuu reebay arinkaas wuu nahiyey sida mslim wariyey nahaa rasuul lah sal slm an yujasis alqabr waan yuktaba calayh waan yubna calayh nabig alay slam arrinkaa wuu reebay marka qabriga waxba la marin maayo wax nuuradana la marin maayo qubadna lagu dhisi mahayo gurina lagu dhisi mahayo masjidna lagu dhisi mahayo dayrna lagu wareejin maayo gidaari saas yar xataa lagu wareejin maayo waxba lagu qori maayo qoraalka wuxuu doono ha ahaado ama qofka magaciisii xabaasha lagu qoro ama dhagax intii la joojiyo dhagax ama qori intii laga taago dabeetana magaciisi lagu qori maayo waxbaba la qori maayo ama xataa loox intii la taago lagu qori maayo nambarka qabriga waxaas lama jidin haddaad doonto calaamad dhagax cas soo qaado wax kale ku calaamadayso laakiin qoraalka nabigaa nahyay alayhi wasalam lama sheegay marka wax la qorayo ma magac baa la qoraya ma nambar baa la qoraya waxoo dhan waa nahy u shamlinaya qofkii dhaha nambarku ma soo gelaya dee daliil baa leena keen ila nabig alay slam muusa kala qaadana ama magax haaba ama nambar haaba ama wuxuu doona haabo ama dhagaxa lagu qoro ama looxa lagu qoro wixii doona ha lagu qoro inta buu nagay nabig alay slam wuxuu yidhi xabaalihii loogu talagalay dadka in lagu aaso meel loo diyaariyey aaska haddii qubad laga sameeyo ama dhisme laga sameeyo ama sees qabrigii looga sameeyo waa la duminaya waayo dadkii mucjid u keenaya wax mashruucaan marka hore maahay nabig alay slam wuu reebay dadkiina xabaalihii buu ku ciidinaya marka waa duminaya wayundab waxaa la suneeya an yurasha alqabru qabrigii in lagu rusheeyo bimaa'in biyo wayuudac calayhi in dushiisa la dhigo xasan qururax wa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisana la dejiyo xajarun dhagax aw amase khashabatun qori waxaa sunno ah in qabriga lagu rusheeyo biyo xabaasha dusheeda in biyo lagu rusheeya sunnaha maxa nabig alay slam wuu sameeyey oo qabrigii weladkiisi ibraahim ayuu sidaa yeelay waxayna dhaheen culamadu tafaa'ul baa ku jira ilaahi subxaana wa tacala inuu qabrigaas qofka ku jira u naxariisanayo isla markaa biyihii waxay ilaalinayaan boodh inuu qabriga ka soo kaco sidoo kale qabriga waxaa la saarayaa qururax innagu maanta dhagaxyada waaweyn baa masaaraaya laakiin waxaa sunnaha in qururax la saaro sidaan laga wariyay nabiga alayh sl slam inuu ku sameeyey qabriga inankiisa ibraahim waxaa kale oo sunno ah in qabriga madaxiisa in la saaro dhagax weyn ama khashabo ama dhagax ama khashabo loox laga taago oo lagu calaamadaynayo ama lagu astaynayo qabrigii nabiga alayh الsalatu wasalaam arrinkaa wuu sameeyey oo cuثmaan bin madcuun saxaabiga la yidhaahdo ayuu madaxiisa wuxuu dejiyey dhagax weyn wuxuuna yidhi nabig alayh slat slaam waxaan ku calaamadaysanaya qabriga walaalkay si aan ugu soo aaso wixii ka dhinta ehelkayga halkaan ugu aaso wa jamcu laqaarib ay wayundab waxaa la sunneeyaa jamcu laqaaribi qaraabadii in lagu kulmiyo fii mowdicin hal meel in lagu wada aasaa sunno ah qofka qaraabadiis inuu hal meel ku wada aaso haddii u awoodi kara da u suurowdo ayaa sunno ah maxaa yeele qofka soo booqanay hadhow qaraabadii qubuurahooda taasa u sahlan intuu qabriba meel u aadi lahaa hal meel yani qaraabada ku aasan yihiin ayaa sunnaha marka hadday dadka qaraabada hadday xoole intay iska ururiyaan dhul ay iibsadaan ama dhul ay waqaf ka dhigtaan dabeetana halka ay maaragtay xabaalahooda ka dhigtaan sidaasaa afdaloo fiican intii yani dadkii qaraabada xabaalahooda la kala fogeyn lahaa oo la kala geyn lahaa waaya waziyaaraة اlqubuur wayundob waxaa la suneeya ziyaaraة اlqubuuri qubuurtii booqashadeeda ayaa loo suneeya lirijaali raggii watukrahu waa loo kahdaa ziyaaradaasi linisaa'i dumarkii waqiila waxaa la idhi taxrum waaba xaaraan waqiila waxaa la idhi tubaaxu waa la banneeyaa oo waa mubaax dumarkii inay soo booqdaan qubuurtii qubuuraha ziyaaradoodu waa sunno ragga ayay sunno u tahay bilijma horta culamadu isku waafaqsan yihin ragga inay sunno u tahay marka horena nabiga alayh slat slam wuu reebay oo manhi bay ahayd in xabaalaha la booqdo dabeetana nabiga alayh slat slaam dib buu asxaabtii ugu fasaxay oo waa la nasakhay nahyigii hore nabig wuxu uhi alayh salatu wasalaam kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha horaan idinka reebay qubuuraha inaad ziyaarataane booqduu nabigu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam fainaha tudakirukum اlaakhira waxay idin xusuusinaysaa aakhiro haddaba raggii waa u sunno bilijmac culamadu isku waafaqsan inay sunno u tahay raggii inay xabaalihii booqdaan ama qubuurihi dumarkase waa u makruuh waa u makruuh maxaa yeelay waxay makruuh u tahay waxaa laga cabsanaya dumarkaasi inuu argagax ku dhaco ama ay maaragtay qalbi jaleecooda iyo qalbi nugeelkooda inay ooyaan ayaa markaa laga yaabaa oo markaa eh, musiibadii ay xamili kari waayaan khaasatan markay qofkii soo booqdaan ay xusuustaan qofkii oy markaa qabrigiisa ku ooyaan baa dhici karta taasina wakhtiga nabiga calayhi salatu wasalaam way dhacday oo nabig alai slam wuxuu soo maray islaan qabri ku ooyeysa qabriga waxaa ku jira inay dhashay markaasaa nabig wuxu uhi alayhi salatu wasalaam ittaqi illaha wasbir ilaahay ka cabso oo iska sabir markaasaa waxay tidhi ilayka canii fa innaka lam tusib bimusiibati iga fogow musiibadaydoo kale kuuma dhicine min ogeyn nabig alai slam inuu yahay dabeetana waa loo sheegay nabig alai slam inuu ahaa dabeetana nabiga ayay ugu timid gurigiisii markaasa waxay tihi ya rasulallah kuma garanaynin iga raalli aho nabigow markaasaa nabig wuxu uhi alayhi الsalatu wasalaam inama الصabru cinda الصadmaة الأuulى sabirku waa uun qacda hore qacda hore inaad sabirto weyaan sabirku xadiidkaas wuxuu ku sugan yahay saxiixaynka haddaba xadiidka waxaa laga qaata aan sheegnay inaysan ziyaarada dumarku qubuurta ay boqdaan inaysan xaaraan ahayn maxaa yeele hadday xaaraan tahay nabiga alayhi الsalatu wasalaam haweenaydaas wuu ka reebi laha wuxuu dhihi lahaa kac oo muuse ka tageen illa waa munkare laakiin waxaa laga qaatay inaysan fiicnayn oo makruuh tahay maadaama nabig alay slam uu iskaga tegay haweenaydii markii hadalkiisa dhegaysan weyde qowl kale wuxuu leeyahay waa xaaraan qowl kale wuxuu leeyahay waa xaaraan inay dumarkii ay soo booqdaan qubuuraha wuxuu soo dariishada xadiidkii nabigu yidhi alayhi salatu wasalaam lacana allaahu zawaaraati alqubuur ilaahay wuxuu nacladay dumarka qubuuraha soo booqda ee had iyo jeer booqashada qubuuraha badiya laakiin xadiidka waa lasu khilaafsan yahay sixadiisa iyo dacfigiisa qowl kaloo saddexaadoo madhab ku sugan ba wuxuu leeyahay tubaax waa shay bannaan inay dumarku soo booqdaan makruuhna ma aha sunnana ma aha xaaraanna maaha laakiin waa mubaax waayahay haddaba qofkii hadduu soo booqdo qubuurtii muxuu samaynaya wuxuu yidhi wayusallimu azzaa'iru qofkii qabriga soo booqday wuu salaamayaa wayaqra'u qur-aanna wuu ku aqrinayaa wayadcuu wuuna ducaynayaa qofka qabriga soo booqda ama xabaalaha soo booqda qubuurta muslimiinta wuu salaamayaa xabaalihii suu nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam uu ina faray wuuna u ducaynayaa nabigu alayh الslat slaam asxaabtiisa ayuu ducadan baray markay xabaalaha soo booqan inay dhahaan aلsalaamu عalaykum الsalaamu عalى أhli الdiyaari min اlmuؤminiina wاlmuslimiin وإna in shaء اllahu taعaalى bكm laaxiquun nasأl اllaha lana walakum اlcaafiya riwaayo kale oo muslim ku sugan waxay ahayd assalaamu calaykum daara qowmi muminiin wainaa in sha allahu tacaala bikum laaxiquun waayahay saa inuu dhaho ayaa sunnaha haddaba ah waxaa kale oo sunno ah inuu qur-aan aqriyo wixii u fuudaadee qur ah. laakiin hawaabka qur-aanka hadiyeeyo maydkii ma mise ma waa masalo culammadu isu khilaafeen way noo imaan doontaa insha allahu taala mualif markuu ka hadlayo fii kitaabi alwasaaya ayuu masaladan sheegi doonaa marka halkaasaan kaga hadli doonaa wayaxrumu waxaa xaaraana naqlu lmeyiti meydkii in la raro ilaa beledin aakhara meel kale in loo raro ama beled kale ayaa xaaraan ah waqiila waxaa laidhi yukrahu waaba karaaho ee xaaraan ma aha ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane meydkii biqurbi makata meel maka u dhow aw lmadiinata ama madiine u dhow aw beyt اlmaqdes ama beyt اlmaqdeski u dhow oo markaa waa loo rari karaa saddexda amaakin ee qiimaha badan nasa calayhi imaamu shaafici baa masaladan caddeeyey wuxuu ku leeyahay meydkii in hadduu meel ku dhinto meeshii laga soo raro oo meel kale loo raro magaalada ku dhintamaya magaalo kale ama tuulada kudhintamaya tuulo kale ama waddan kudhintamaya waddan kale in loo raro waxaa weeye shay xaaraan ah xataa hadduu saxara ku dhinto meydku meel cidlo ah halkaasaa lagu aasaya halkaasaa lagu aasaya ataa magaalada magaalada aan geyna maydka xataa haddii aan laga cabsanayn maydki inuu doorsoomo maxaa yeele bay dhaheen culimmadu laba arrimood bay ku jirtaa laba arrimoodba yacni way ka ratimayaan raritaanka maydka la rarayo midda koowaad in aaskiisii dib loo dhigo ta labaadna in maydkii xurmadiisii la qariro ama meel lagaga dhaco ta maydka la qaadqaadayo kolba meel la geenayo haddana la rarayo ma aha in meydkasaa loo galee waxa weyaan dhulku waa dhulka ilaahay meel kastoo ku dhinto waxa wey waa isku mid in lagu aasa magaalo iyo in hawl lagu aasay in tuulo lagu aasay dhulku waa dhulka ilaahay meesha uu ku dhintay ayaa lagu aasaya qowl kale wuxuu leeyahay waa makruuh xaaraan mahe waa makruuh maxaa yeele wax nas oo ku soo arooray inay xaaraan tahay ma jiro laakiin haddii uu meydku u dhow yahay buu idhi maka ama madiina ama bayt اlmaqdes saddexdaa meelooda dee amaakinta sharafta leh ee ilaahay subxaana wa tacaala uu qiimaha u yeelaya qadarka waa loo raraya meydkii hadduu u dhow yahay meel maka u dhow ku dhintay dee maka lagu aasaya markaa madiine meel u dhow madiina loo raraya waa lagu aasaya meel bayt اlmaqdes u dhow waxa weya saddexdii masaajid waxaa ku yaalla halkaas dee xaramkii maka iyo xaram اlmadiina iyo almasjid اlaqsa baa ku yaalla marka waa amaakin fadli badan marka kuwa waa loo rarayaa imaam shaafici baa taas ka soo reebay naskiisanu kuso arooray wuxuu idhi wanabshuhu in la faago meydkii bacda dafnihi aaskiisa kadib linaqli raritaan in loo soo faago wagayrihi iyo raritaan hayrkii xaraamun waa xaaraan ilaa lidaruuratin daruuro darteed mooyaane oo daruuradaasi maxay noqon kartaa bian dufina ka an dufina waaba in la aasay bilaa guslin maydhi la'aan isagoon la maydhin aw fii ardin ama dhul ee lagu aasay aw amase thawbin maro lagu aasay yani maro lala aasay oo lagu kafnay dhulkaa iyo fawkaasoo maqsuubayni lasoo dhacay aw amase waqaca fiihi qabrigii uu ku dhacay maalun xoolo aw amase dufina loo aasay likayri اlqiblati qiblada meel aan ahayn laa litakfiini kafanse awgii loo soo faagi maayo in la kafno haddii kafankii laga iloobay ama kafan loo waayey markii la aasayay fi asaxi wajka asaxnimada badan meydkii haddii mar la aaso in dib loo soo faago ma bannaano waa xaaraan in loo soo faago maala linaqli in meeshii laga rabo meel kale loo raro waa xaaraan ama waxa aan rabitaankii ahayn naqliga aan ahayn sida maala in lagu tukado oo kale ama in la kafno oo kale waa xaaraan maxaa yeele meydka sharaftiisiiba meel laga dhacaya in la soo faago oo lasoo saaro marka labaad inay daruro jirto mooyaan hadday daruro jirto oo meydkaa loo soo faagayo de markaasi eh, waa shay jaa-is oo bannaan in la faago maxaa ka mid a ah daruuradii maydkii asagoon la maydhin ayaaba la aasay oo loo gebagabayn xataa de markaa waa la soo saarayaa waa la maydhayaa waa lagu celinaya laakiin bishard in maydkii weli uusan doorsoomin yaani mayd markaa la aasay hadday laakiin muddo ka soo wareegatay oo maydkii laga cabsanaya inuu hee isbedelo marka ayada ah lama soo saarayo marka lama soo saarayo la mayri maayo maydhigiis waa la iska daynaya u fiirsa salaadda iyo maydhiga waa la kala qaaday maxaa yeele salaadda dee qabrigaa lagu tukan karaa soo maha kafankana wuxuu ahaa maqsuudkiisa in lagu asturo meydka mar haddii la aasana waa asturan yahayba laakiin maydhiga asagu waa muhiim maydhiga asagu waa muhiimo waa la soo saaraya waa la maydhaya waxaa ka mid a ah daruradii buu ku yidhi in dhulka lagu aasay dhul xaaraan ahaa dhul aan qofka uusan lahayn maqsuubo la dhacay dhul uu qof kale ka dhacay ayuu meydkiisa ku aasay de waa xaaraan meydka in dhulka ku jiro qofkii xaqlaha hadduu dhulki dalbado oo dhao haliga saaro meydka waa looga saaraya hadduusan dalbanin u dhaho lakin haliska daaya meydki ama usan dalbanin waa laska daynaya sidoo kale haddii lagu kafno maro la soo dhacay oo la soo booriyey ayadna waa la soo saarayaa oo maradii qofkii lahaa baa loo celinayaa oo maro kale ayaa lagu kafnaya waa haddii qofki uu dalbado dabcan xataa haddii ay suurowday in maro kale la siiyo ama lacag la siiyo si aan meydka loo soo faagin dee saasaaba kasii fiican lakiin hadduu diido dee markaa waa in la soo saaraya qasab haddii xabaashii xoolo ku dhacaanna waa la mid maalan waxaa ku dhacay lacag ama saacad ama fargal qiimo leh hadduu doono argal wax u yar waa argal argal baaba ku dhacayba xabaashi in la soo faago oo fargalkii laga soo saaro ayaa markaa xaq ah waaya maxaa yeele haddii xoolaha laga tago idaacata maal wey xoolaha in la dayacana nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuu inaga reebay naha rasul sl an idaacat اlmaal sidoo kale haddii meydkii meel aan qiblada ahayn loo jeediyo maalan waxba loo jeediyeba wejigiisii cerkaa loo jeediyey hadday suroobayso markaa in waxaa weye qibladii loo jeediyo intii la faago de waa loo jeedinaya waa yahay haddii laga cabsanay inuu doorsoomay oo meydkii dee isbedelay de marka waa la iska daynaya la iska daynaya waxba la bedeli maayo laa litakfiini markuu leeyahin wuxuu oga jeedaa haddii kafankii laga tegay oon la kafnin bilaa kafan baa maalan iska aas la soo saari maayo maxaa kafanka maqsuudkiisu waxaa meydkii in la asturo inta laga aasayo mar haddii la aasayna de wuu asturan yahay ciiddii baa asturaysa marka waxba la faagi maayo wuxuu ihi wanabshuhu ay wanabshuhu in la faago qabrigii bacda dafnihi meydkii markii la aasay kadib linaqli raritaan awgeed loo faago wahayrihii iyo naqli hayrkii xaraamun waa xaaraan ilaa lidaruuratin daruura inay jirta mooyaane bian dufina waaba in la aasay bilaa guslin maydhi la'aan aw mase fii ardi dhul lagu aasay oo hawbin ama maro maqsuubayn oo labadaba la dhacay aw amase waqaca fiihi maqsuubayn labadaba lasoo dhacay oo lasoo booliyey aw mase waqaca fiihi waxaaba ku dhacay fiihi qabrigii ama xabaashii maalun xoolaa ku dhacay hadduu doono xoolahaas xoolo yarba ha ahaadeen aw amase dufina waaba la aasay meydkii likayri اqiblati meel aan qiblada ahayn ayaa loo jeediyey markii la aasayey laa litakfiiri laakiin eh, kafankii aawadii loo soo faagi maayo i asax wayusanu waxaa la sunneeyaa an yaqifa istaagaan jamaacatun koox bacda dafnihi aaskiisa kadib cinda qabrihi qabrigiisa agtiisana ay istaagaan saacatan muddo saacad ku siman yas'aluuna lahu asagoo ilaahay u baryayaan aلtaثbiita inuu su-aasha ku sugo walijiiraani ahlihi wayusana waxaa loo sunneeya lijiiraani ahlihi ahlkiisa deriskooda waxaa loo sunneeya tahiyatu طacaamin cunto inay u diyaariyaan yushbicuhum dadkii geeridu ku dhacday dharginaya yowmahum maalintooda iyo waleylatahum habeenkooda wayulaxu waa lagu celcelinayaa calayhim ahlu meydkii fi اlakli cuntadii baa lagu celcelinayaa cuna ayaa la leeyahay wayaxrumu waxaa xaaraana tahiyatu cuntada in loo diyaariyo linaaixaati dumarkii baroordiiqay wallaahu aclam wuxuu ku yidhi meydkii markii aaskiisa la faaruqo markiiba in laga dareerame waxaa sunno ah jamaaco inay istaagaan yani koox dad ah muslimiin ah inay qabrigiisii xoogaa dul taagnaadaan oy u duceeyaan meydkii ilaahay subxaana wa tacalana u weydiiyaan in ilaahay uu ku sugo muddo saacad ah yani waxoogaa qadar ay istagnaanayaan oo saacad iyo ama saacad wax ku dhow ayay halkaa joogayaan maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu xabaasha aaskeeda uu dhammeeyo wuu dul istaagi jiray dabeetana wuxuu dhihi jiray walaalkiin dembidhaaf ilaahay weydiiya ilaahayna waxaad u weydiisaan inuu su-aasha ku sugo maxaa yeele haddaas la su-aalaya qof markii xabaasa sidaa loo dhigo ayay labadii malagu imaanayaan oo markaas su-aashii ay ku bilaabayaan man rabbuk wamaa diinuk waman nabiyuk marka in ilaahay subxaana wa tacaala loo weydiiyey inuu su-aasha labada malagu ku sugo ayaa markaa sunno ah oo ilahayna subxana wa tacala dembi dhaaf loo weydiiyo waaya waxaa la wariyey camr bn caas inuu yidhi isagoo muslim warinayo haddii aad aastaan waa markuu dhimanayay buu dardaarmay haddaad aastaan buu idhi aaskayga kadib qabrigaya hareerihiisa ku nagaada muddo saacad ku siman inta laga gowracayo wuhi neef geela oo hilibkeedii markaa laga qaybinayo si aan idin weheshadu yidhi oo markaan u ogaado waxa labada malag ama malaa'igta ilahay uu isoo dirayo waxaan ugu jawaabaya markaas haga fogaanu yidhi isoo duceeya meydka ehelkiisa dadka la deriska ah ama jaarka la'ah waxaa loo sunneeyaa ama dadka geerida ku dhacday dadka jaarka la'ah inay u diyaariyaan cunto maalintaa geerida ku dhacday iyo habeenkeedaba cunto ku filan oy ku dhargeeyaan inay u diyaariyaan maxaa yeele maalinta mashquul weeyaanoo dee murugadii iyo tiiraanyadii ayayna la xusuusanaynba inay dheriga dabka saaraan sidaa awgeed inay caawiyaan oo walaaladood maalintaas dee qureecdii iyo qadadii iyo cashadii u diyaariyaan ayaa markaa sunno ah maxaa yeele nabiga alayhi salatu wasalaam markii la dilay jacfar ibn abi aalib radi allahu tacaala canhu wuxuu ihi isnacu liali jacfar طacaaman faqad jaa'ahum maa yashqaluhum war waxaad u diyaarisaan jacfar ehelkiisa cunto maxaa yeele waxaa u yimi wax mashquulinaya wuxuu ihi wayulaxu calayhim fi اlakli yacnii dadkaa geerida ku dhacday cuntada loo diyaariyey waxaa lagu celcelinayaa inay cunaan maxaa yaele waxaa laga yaabaa inay xeshoonayaan ama ay khajilayaan ama ay walbahaarkiid uu ka mashquulinayo saa darteed waa lagu celcelinayaa oo waa lagu tirtirsiinayaa cuntada inay cunaan waxaa xaaraanu ku yidhi tahyi'atuhu in cuntada loo diyaariyo linaaxaati dumarkii baroordiiqayay ee qayliyay in cunto loo diyaariyo waa xaaraan maxaa yeele dumarkaas dee macaasi bay ku jiraan welida dembi kabaa'irah ayay ku jiraan marka in macaasida lagu caawiyo waa xaaraan ilahi wuxu uhi walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan hasu kaashanina dembiga iyo xadgudubka kitaabu zakaat haadaa kani kitaabu zakaat kitaabkani wuxuu ka hadlayaa zakadii waxaa inoo soo dhammaaday kitaabu الصalaaة dahaaradii iyo salaaddii ayaa noo soo dhammaatay waxaa inoogu xiga zakadii الزakاة marka lagu leeyahay luغatan waxaa weeye النumuw والbarakaةu وaزiyaadaة الkhayr yaعni koboc iyo barako ama koror iyo barako iyo khayr ziyaadaya weyaan maalan waxaad doodaada zaka zarcu waxay ka dhigan tahay beertiibaa korodhay oo kobocday waayahay zakati nafaqatu nafaqadii baa barakowday fulaanun zaakin haddii lu dhaho waxa weyaan macnaha khayrkiisaa badan haddaba luqa ahaan waa sidaa istilaaxanna waan garanaynaao culamadu waxay ku tacriifiyaan ismu liqadrin makhsuusin min maalin makhsuusin yajibu sarfuhu liasnaafin makhsuusatin mishtara'ida sata'ti macnaha wuxuu leeyahay waa qadar xoolo ka mid ah xoolo gaar ah ayaa laga bixinayaa qadarkaas isla markaana waxaa la siinayaa dad gaar ah shuruudo khaasaana waa lagu siinayaa zakadu masaalix badan bay leedahay masaalixdaasina waxay iskugu jirtaa masaalix ku noqonaysa qofka fardiga ah ee zakada bixinaya iyo masaalix u noqonaysa qofkii maskiinka ahaa ama masaakiintii ama dadkii ka faaidaysanaya zakada noocay doonaanba ha ahaadaan iyo masaalix u noqonaysa bulshada guud ahaanba masaalixda qofka u noqonaysa musakiga ee sakada bixinaya waxaa ka mid ah in xoolihiisii ay baraka u sababayso qofka hadduu xoolihiisi sakeeyo ilahay baa u barakeynaya xoolihiisi u kobcinaya u ilaalinaya waxaa ka mid ah masaalixdu ka helayo tadhiiru nafsihi min ashux naftiisii ayay ka dahiraysaa lexjeclada zaa'idka ah iyo bukhliga ile bukhliga waa sifo xun ah eh. masaalixda dadka ka faa'iidaysanaya zakada ama dadka zakada la siinayo ay keelayaanna waxaa ka mid ah dadkaas waxay u tahay caawimaad qofkii faqiirka ahaa ee dhibaataysnaa ayaa markaa la gacan qabanaya qofkii deymaysnaa baa deyntii laga bixinaya qofkii ibnu sabiilka ahaa ee waxaa weeye jidkii safarka sahaydu kaga go'day ayaa markaa sahaydii la siinaya ilaa akhirih marka dadkaasi caawimaad bay u tahay midda labaad zakada waxaa ku jirta mukaafaxat alfaqr faqrigi baa lala dagaalamaya islaamku ma ogolo bulshadu inay ahaato dabaqaad laba dabaqoo aad u kala sarraysa dabaqo mutrafa oo dee xoolihii meela kala dhigaan la iyo dabaqa faqiiroo mucdam ah zakadii bixinaya intay shaqaystaan xoolaha zakada laga siinaya intay ku shaqaystaan oo faqriga ka baxaan marka dambe ayagoo zakada bixinaya waxaana xaqiiqaa haddii si saxa loo bixiyo zakada in faqrigu uu dabar go-ayo ama uu aad u yaraanayo waqtigii cumar bn cabdilcaziiz alkhaliifat araashid radi allahu tacaala canhu waxaa la sheegaa in muarikiintu sheegayaan in la waayo wax sekadii qaata oo dadkii ay noqdeen dad wada aqniye ah qof u baahanba la waayeba oo sadaqadii qaabanaya ama sekadii taasina waxay ku timid cadaaladda iyo waxaa weeye fariidada sekada oo si fiican loo dabaqay masaalixda ay bulshada u leedahay guud ahaanna waxaa ka mid a ah bulshadii ay isjeclaanaysa o isku xidhnaanaysa maadaama isgarab qabanayaan oo qofkii haniga qofkii faqiirka wax siinayo way isjeclaanaysaa bulshadii way isku xidhnaanaysa isla markaana waxaa la helayaa amni amni istiqraar baa la helayaa haddii laakiin sakadii la bixin waayo dad waxaa badanaya fuqara ah oo markaa yani xiqdi iyo cadaawadu qaadaya dadka akhriyada ah oo isku daya inay xoolahooda si uun ku dhacaan biayi ariiqa biayi ariiqa kol ay xabaan kol ay boobaan kol ay jidka u galaan jidgooye sameeyaan kol ay maxaan ku dhahay budhcad ay noqdaan way taas haddii iskadala bixin waayo amni daraa dhacaysa waaya wuxuu uhi baabu zakaati alxayawaan mualifku zakada abwaab u qaybin doonaa baabkan wuxuu ku sheegi doonaa qaybtiisan hore afar arrimood oo muhiim ah arrinka koowaad wuxuu ku sheegi doonaa maa tajibu fiihi zakaatu min alxayawaan waxay zakadu ku waajibto xagga nafleyda markaan ka hadalla xayawaanaadka maxay zakada ka waajibtaa intee bay ka waajibtaa arrinka labaad oo ka hadli doona waxaa weeye nisaabu اlibil geela nisaabkiisa intee bay sekadu kaga waajibtaa waa bayaanu اlqadri اlwaajibi fiiha iyo in uu caddeeyo qadarka ka waajibaya masalada saddexaad oo ah nisaab اlbaqar wاlqadr اlwaajib fiiha nisaabka looba iyo qadarka ka waajibaya masalada saddexaad oo ah nisaab اlhanam ariga nisaabkiisii wاlqadr اlwaajibi fiih akadu laba qaybsantaa zakat almaal iyo zakat اlbadan zakat اlbadan waa zakatulfidradii zakat almaalla ah, afartaas ka waajibtaan annacam oo nimcooleydi ah iyo mucasharaadkii oo ahaa eh, wixii dhul ka soo baxayay naqdaynkii oo dahabkii fidadii ah iyo amwaal tijaara iyo xoolihii laga ganacsanayay afartaasa ah haddana sideed laga dhigi karaa oo manaa sideed sinfi bay noqonayaan waxa weeye waa eh, dahabkii iyo fidadii geeli lo'dii iyo arigii beertii iyo geetimireedkii iyo cinabkii sideedaasi ka waajibtaa sideedna way mutaysanayaan asnaafta mustaxaqiintana waa sideed sideedna ku waajibtaa sideedna waa la siinaya wuxuu idhi baabu zakaati اlxayawaan uu kaga bilaabay mualifku maadaama xoolaha carabtu ay u badnaayeen nimcoley xilligaa dee qur soo degay nabigana ala sla soo saaray wuxuu hi innamaa tajibu waxay ku waajibtaa minhu xayawaanka xaggiisa fi nacmi nimcooleydii wahiya iyadu waxa wey alibilu geeli weeye walbaqru loodii weye walqanam adhigii weeye lalkhayru fardihii maya walraqiiqu iyo addoonkii walmutawallidu kii ka dhashay min hanamin ari iyo wadibaa'in iyo e, wuxuu ku zakadu waxay ku waajibtaa uun nimcooleyda nimcolaydu waa maay waa saddex sinfi waa geeliyo loodii ariga saddexdan bay ku waajibtaa xoola haddii la dhaho saddexdaa un bay ku waajibtaa geela iyo loodii ariga wax intaa ka soo hahay kuwaajibaysa ma jiro haddaba fardihii kuwaajibi mayso dameerihii kuwaajibi mayso sekadii qofka hadduu addooma leeyahay addoomihii kuwaajibi mayso hadduu leeyahay ugaadh noocyada kala duwan sida garanuugtii iyo deeradii iyo baciidkii iyo ilaa akhirihi hadduu leeyahay wax ay ku waajibaysa ma jiro digaaggii bayna ka waajibayn hadduu digaag dhaqdo waxaaso dhan ka waajibi mayso keliya ka waajibtaa uun geela iyo lo iyo adhiga xagga xoolaha xoolaha nool maxaa yele saddexdaan baa axaadiiska ku soo aroray wاlmutawalidu min hanamin wadibaanin wuxuu ga jeedaa neefkii ka dhex dhashay neef adhi ah iyo garanuug iska dhaleen garanuug iyo adhi baa iska dhalay deeradii ha waay adu ma kala garana waa isku mid ah. oo garnuugta hadday sadhalishe seebay u tarantaasha seebay u taranta ha way ka weyn tahay dheh laakiin way taranta waxaan tarmini jireen xayawaan aan tarmin ma jirta ilahi wuxuu uhi wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn yani yani lab iyo dhadig baa laga sugay lab iyo dhadig waxa laga sugay inay tarmaan dheh waxaan tarmayn ma jiro ee eh, keliya marka laga reebo baqasha baqasha waan maqalay inaysan tarmayn oo dee waayahay walmutawalidu kii ka dhashay min hanamin adhigii iyo wadiba'in iyo deeradii siduu sheekhu sheegaan ka dhigaynaayo waaya haddii haddaba neef adhigah iyo deero ay neef iska dhalaan neefkaasi sakadii ma ka waajibaysaa may kama waajibayso maxaa yeelay waxaa loo raacayaa labadii iska dhalay midkii fudud ayaa loo raacaya sakadiisa ka waajibayn oo ah deeradii sidaa darteed sakadii ka waajibi mayso waaya alakhaf baa la ogaya sakadii midka fudud walaa shaya wax ku waajibaya ma jiro fi libili geeli xataa tabluqa ilaa uu ka gaadho geeli hamsan shan halaad oo fa fiiha marka waxaa ku waajibaya shaatun neef ari ah wa fii cashrin tobanna shaataan laba neef oo ari ah wa hamsa cashara shan iyo tobanna talaatan saddex ayaa ka waajibaysa wa cishriina labaatan neef oo geel ahna arbacun afar neef oo ari ah wa hamsan wa cishriin shan iyo labaatanna bintu makhaadin inahabar urey inahabar ureyda waxaa weeye waa qaalin ku jira way noo imaan donta insha allah mualifka dib ka sheegi doonaa وiتn وaلaaثiiن waxaa ka waajibaya bintu labuunin ee ina habar caanooley waa qaalin laba jir ah oo sanadka saddexaad guda gashay وaiتn وaرbaعiiنa لix iyo afartanna waxaa ka waajibaysa xiqatun tii awr mudatay waa qaalin saddex jir ah وaإحdaa وaسiتiiنa koob iyo لixdanna jadacatun tii ilka jabsatay waa qaalin afar jir ah وaiتn وaسaبعiiنa لix iyo toddobaatanna bintaa labuunin laba binti labuun ayaa ka waajibaysa waxdaa wa tisciina koob iyo sagaashan xiqataani laba xiqo oo kuwaan soo tilmaanay ah laba qaalmood oo saddex jiro ah wa miatin waxdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatanna alaau banaati labuuni saddex binti labuun waa saddex qaalmoodoo waxaa weeye laba jiro ah uma fii kulli arbaciina afartan kasta waxaa ka waajibaya bintu labuunin qaalin laba jir ah wa kulli khamsiina konton walbana xiqatun qaalin waxa weeye saddex jir ayaa ka waajibaysa wa bint اlmakhaadi ina habar ureydu lahaa sanatun waa qaalin gujir ah hal sano jir ah wاlabuuni wa bint اlabuuni ina habar caanoleyduna sanataani waa qaalin laba sano jirta yani lahaa sanataani wاlxiqatu qaalintii xiqada ahayd ee ur mudatayna alaaun lahaa alaaun macnaha saddex sano ayay jirtaa waljadacatu tiirka jabsatana arbacun afar ayay jirtaa wuxuu idhi geela nisaabka u yar ee sekadu kaga waajibayso waxaa weeye markii uu gaadho shan halaad laa shaya fi libili xataa yabluqa hamsan yani ilaa geelu shan halaad ka gaadho sekada ku waajibi mayso laba neef saddex neef afar neef sekada ku waajibi mayso maalintuu shan neef gaadho ayay sekada ku waajibaysaa waa nisaabki haddaba nisaabka geelo haddaba waa shan nisaab kelimada nisaabka nagu soo laalaaban doontaa waxaa weeye qadarka u yar ee xoolaha sakada kaga waajibto waa qadarka u yar ee xoolaha marka uu gaadho ee sakada ku waajibayso kaasaa nisaab yidhahdaa haddaba geela nisaabkiisu waxaa weeye waa shan halaad markii uu gaadho ayay ayay sakada ku waajibaysaa neef adhiga markaa laga bixinaya waa yahay toban markuu gaadhona laba neef oo adhi ah an iyo toban markuu gaadhana saddex neef oo adhiga labaatanna afar neef an iyo labaatan arig baa laga baxaya markaa bintu makhaad ba waajibaysa waxaan is weydiinaynaa an ilaa toban inta udhaxaysa maxaa waajibaya maala lix markuu marayo maxaa waajibaya neef neefka ariga hama soconaya toddoba siddeed sagaal toban markuu gaadho ayaa laba neef noqonaya waqsi baa la dhahaa kooiyo toban labiyo toban saddexiyo toban afariyo toban intaa waxaa soconaya labadii neef شan iyo toban markuu gaadho ayuu saddex neef noqonaya wahaakada ilaa sagaal iyo toban waxaa soconaya saddexda neef labaatan markuu gaadho ayuu noqonaya afar neef wahaakada afartii neef baa soconaysa ilaa afar iyo labaatan marki la gaadho شhan iyo labaatan markuu gaadho ayuu noqonaya markaa qaalin yaroo gujirah qaalin yaroo gujira bintu makhaad bintu makhaad maxaa lagu bixiyey waxaa lagu bixiyey bay dhaheen culummadu hooyadeed baa neefkii ku xigay neefkaas riman neefkii labaadee ku xigay ayay rimantay saa darteed waa bintu makhaad an iyo labaaankaas bintu makhaaddaasa soconaysa qaadintaa gujirka ah yar ilaa laga gaadho an iyo soddon lix iyo soddon markii la gaadho ayaa isbedelayaa oo waxaa noqonaya markaas bintu labuun baa waajibaysa bintu labuun ayaa lix iyo soddon ku waajibaysa bintu labuunna waa qaarin laba jir ah waxaa bintu labuun lagu bixiyey hooyadeed baa neefkii ku xigay neefkaas dhashay oo markaa irmaan oo caano leh labuun caanay leedahay bintu labuun haddayna xataa aysan dhalin waxa weeye way gaadhadaan xilliga dhali lahayd oo caano yeelan lahayd waayahay marka waa qaalin laba jir ah way soconaysaa marka bintu labuun laga bilaabay lix iyo soddon ilaa laga gaadhay lix iyo afartan lix iyo afartan markii la gaadho ayaa marka waxaa waajibaysa qaalin saddex jir oo xiqa la yidhahdo xiqa waxa lagu magacaabay maxaa yeele liannaha istaxaqat waxay mutaysatay in la rarto in la fuulo in heeh awrkii uu abaahiyo uruuq alfax xiqa lidhahda marka waa qaalin saddex jir ah saddex jir markaan leenahay waxaa weeye saddexdii sano way dhammaystirmeen sanadkii afaraadna way guda gashay laba jir markaan leenahay labadii sano way u dhammaystirmeen sanadkii saddexaad bay guda gashay gujir markaan leenahay sanadkii u dhammaystirmeen sanadkii labaad ayay guda gashay iyo bilowday haddii doonto maalin baa ka gashay saacad baa ka gashay laakiin intay maalin oga laabantay sanadkii waxaa weye lagu magacaabin mahayo gujir lagu magacaabi maayo waa inuu dhammaystirma waa yahay lix iyo afartan waa xeqaan nidhi lix iyo afartankaasa soconaya ilaa koob iyo lixdan laga gaadho jadacatun qaalintaa markaa afar jirka ayl ka dhacsatay ayaa markaa waajibaysa marka kob iyo lixdan la gaadho koob iyo lixdankaas jadacadaasaa soconaysa ilaa laga gaadho lix iyo toddobaatan marka waxaa waajibaya laba binti laboon laba binti laboon ayaa waajibaysa ixdaa wa tisciina xeqataan baa waajibaya laba xeqo boqol iyo koob iyo labaatanna alaau banaati labuun baa waajibaya bintu labuun intaas baa xadiidkii nabiga alayh salatu asalaam abubakr uu soo wariyey abubakr radi allahu tacaala canhu uu qoray markii uu u diray anas yani baxrayn ee saxiix albukhaari ku soo aroray ayuu ku caddeeyey waa xadiid nabiga alay slam hadaba ka sugnaaday marka culamada iskuma khilaafsano iskuma khilaafsano waayahay haddaba markii eh, intaa uu gaadho wixii ka dambeeyey wuxuu yidhi uma fii kulli arbaciina afartan kasta waxaa ka waajibaya bintu labuunin wa fii kulli hamsiina xiqatun afartan kasta bintu labuun baa waajibaysa konton kastana xiqo laakiin culamadu waxay dhaheen boqol iyo koo iyo labaatanka waxaa lagu darayaa sagaal si boqol iyo soddon ee u noqoto boqol iyo soddon marka markay noqoto ayaa markaa toban toban baa u ziyaadaya haddaba boqol iyo soddon maxaa ka waajibaya waxaa ku jira boqol iyo soddon laba afartanaad iyo hal kontonaad soo maaha laba afartanaad iyo hal kontonaad soo maha marka waxaa waajibaya laba binti labuun iyo hal hal xeqo fii kulli arbaciina binti labuun baan in wa fii kulli hamsiina xeqatun qaacidaasan ku soconayna waa qaacido muqtarid ah wixii ka dambeeya boqol iyo soddon boqol iyo soddon laga bilaabo ilaa wixii ka dambeeya ilaa sagaal iyo soddon taasaa soconaysa boqol iyo afartan marka la gaadho maxaa waajibaya waxaa ku jira labo kontonaad iyo hal afartan soo maa haddaba laba xiqo iyo hal bintu laban boqol iyo lixdan afar afartanaad baa ku jira waa midaysa ahayn afar afartanaad baa ku jira marka waxaa waajibaya afar bintu labun boqol iyo toddobaatan waxaa weeye saddex bintu labun iyo hal xiqo sababtoo ah waxaa ku jira saddex afartanaad iyo hal konton soo ma waaya boqol iyo siddeetan laba xiqo iyo laba bintu laboon waa laba afartanaad iyo laba kontonaad boqol iyo sagaashan boqol iyo sagaashan waxaa ku jira saddex xiqo iyo hal bintu laboon laba boqol afar xiqo ama shan bintu laboon oo waxaa ku jira afar kontonaad ama an afartanaad soo ma marka labada midkii la doono ayaa la bin don ma dib ka shegi doona ama afar xiqu bixin ama an bintu labuun waaya wuxuu ku yidhi wabint lmakhaadi inahbar uraydu lahaa sanatun hal sana ay jirtaa qaalin eh, gujira weeye walabuuni wabintu labuunina lahaa sanataani laba sana ayay jirtaa walxiqatu xiqadiina alaaun saddex sana ayay jirtaa waljadacatu jadaacadii tilka dhacsatana arbacun afar bay jirtaa washaatu neefkii ariga ahaa waa neefkii laga bixinaya wixii ka hooseeyey maxay han iyo labaatan waxaa weeye jadacatu da'nin lax ilka jabsatay lahaa sanatun oo waxaa weeye gujir ah wa qiila waxaa yidhi sittatu ashhurin lix bilood bay jirtaa aw amase aniyatu maczin waa ri ilkii u soo baxeen lahaa sanataani oo laba sano jirta wa qiila waxaa yidhi sanatun sanad bay jirtaa walasaxu wejka asaxnimada badan annahu qofkii mukhayarun waa la doorgeliyey baynahumaa waxaa weeye laxdaas iyo ridaas waa la doorgeliyay miduu doonuu bixinaya walaa yatacayanu mana caynoobayo haalibu hanami اlbeled yacni waddanka adhiga u badan ma caynoobayo inuu ka bixiyo waannahu shaniya yujzi'u waxaa gudaya addakaru labkii ayaa gudaya oo haddii uu bixiyo neef eh, lab ahoo ari ah ama wan uu bixiyo ama orgi uu bixiyo wuu u gudayaa wakada waxaa gudaya sidoo kale baciiru zakaati zakada awrkeedii can duuni wax ka yar macnaha wuxuu ku leeyahay arigii aan soo tilmaanay ee wax ka yar laga bixinaya geela wuxuu noqon karaa laba mid midkii la doono ama neef laxahoo sanad jira lax sanad jira ama ri laba sano jirta midku doonuu qaadanaya qofki asagaana kala dooranaya qofka maaliga ah ayaa ama lax bixinaya sano jirta ama wuxuu bixinayaa neef ri ahoo waxaa weeye laba sano jirta shardina ma aha yani ariga waddanka u badan inuu ka bixiyo hadduu arig waddanka joogo arigo kala duwan noocyo kala duwan u yahay ka loo badan yahay inuu ka bixiyo shardi maaha midku doonuu ka bixin karaa haddii uu la bixiyo meeshuu dhaddi ka bixinayana way bannaantah orgac buu bixiyey meeshuu ka bixin lahaa ri ama wab buu ka bixiyey meeshuu lax ka bixin lahaa waa jaa'is waa shay bannaan sidoo kale baciiru zakaah baciirkii zakada waa awrkii zakada laga bixinaya ibnu labuunkii buu u jeedaa wuu ka bixin karaa شhan iyo labaatan wax ka yar eg yani waxaa noo imaan doonta bintu labuun haddii la waayo waa maslada soo xigtaba in ibnu labuun la bixin karo kaasaa baciiru zaka la yidhahda ibnu labuunkii baciiru zakaadka ahaa ee waxawey laba jirka ahaa waa qaalin laba jir ah waa laga bixin karaa wixii han iyo ka yar maalan han neef ka bixin karaa han halaad qaalinka laba jirka ah ama tobankii wuu ka bixin karaa ama han iyo tobankii ama labaatankii wuu ka bixin karaa ama afar iyo labaatankii xataa wuxuu ku yidhi fain cadima haddii waayo bintalmakhaadi inahban uray hadduu waayo fabnulabuni ibnulabun buu bixinayaa qaalin laba jir ayuu bixinayaa walmaciibatu bintu makhaadii ceebaysnayd ka macduumatin tii la waayey bay la mid tahay walaa yukallafu qofkii lagu kalifi maayo lagu mashaqayn mahayo kariimatan haldoor laakiin hase yeeshee tamnacu way reebaysaa kariimadaasi ibna labuunin ibna labuunkii bay fil asaxi wejka asaxnimada badan wayuukhadu lxiqu xiqigii waa laga qaadayaa qaalinkii saddex jirka ahaa can binti lmakhaadi bedelkii laga qaadi lahaa qaalintii gujirka ahayd laa labuunin qaalintii laakiin laba jirka ahayd laga qaadi maayo fi lasaxi wejkaas axmed waa wuxuu ihi fain cadima binta makhaad bintlmakhaad hadduu waayo fabnu labuunin buu ku bedelayaa waa qaalintii gujirka ahayd buu waayay wuxuu ku bedeli karaa qaalin hee laba jira u fiirsa masalada qaalin laba jiru qaalin lab ahoo laba jiru ku bedelaya oo ibn labuun ah oo dee waan ognahay geela waxaa la jecel yahay dhadiga soo ma ah dee bintamakhaada yaa ka fiican ibnlabuunka labkii ka fiican ilaa iyado waxbay dhalaysan ka wax ma dhalayeen asaguna wuxuu kaga fiican yahay xagga da'da oo iyadu meeshay gujir ka tahay asagu waxa weeyaan waa laba jir asna da'di buu kaga fiican yahay iyadna dhadignimada kaga fiicanta walmaciibatu ka macduumatin maciibaduna tii ceebaysnaydna macduuma lamita hadday bintumakhaadu ay maciibo tahayna oo ceebaysan tahayna ayadna macduuba sida iyadoo jirin bay laga soo qaaday oo marka ibnulamuun ayuu bixin karaa waayahay walaa yukallafu kariimatan waxooga jeedaa neef haldoor ah laga qaadi maayo neef haldoor neefka u qiimo badan geel laga qaadi maayo hadduu geelu dee iskugu dhex jiro mid fiican iyo wax yaani e, e, e, iska caadi ah kuwa caadiga laga qaadayaa maaa nabig wuxuu ku yidhi alayh slat slam mucaad markii u dir yaman iyaaka wakaraa'im amwaalihim haldoorka xoolahooda iska ilaali buy laakiin tamnacu ibna labuunin fi lasax macnaha bintu makhaad baa waajibtayoo bintu makhaadiina waxay noqotay kariimo markaa ibna labuun lama bixin karo wayuukhadu اlxiqu markuu ku leey waxaa oga jeedaa qaalin waa labkani xiqa ma ah waa lab qaalin saddex jir ah weeyaan waa lagu bedeli karaa meeshii bintu makhaad laga qaadi lahaa xiq waa la qaadi karaa laakiin bint labuun laguma bedeli karo u fiirso bint labuun waa qaalin laba jira sooma ahayn qaalin saddex jir oo lab ah ma lagu bedeli karaa laguma bedeli karo laakiin bintamakhaad waa qaalinku jira qaalin saddex jira ma lagu bedeli kara waa lagu bedeli karaa waa lagu bedeli karaa maxaa yeelay laba sano ka weya qaalintaas marka waa lagu bedeli karaa waaya wuxuu ku yidhi walow ittafaqa fardaani laba fard hadday iswaafaqaan ka mi'atay baciirin sida laba boqol oo halaad weeye ama laba boqol oo geel ah فالmdhب mdhبka waxa wey laa yatacayan arبع xقaaqin aفar xiqo caynoobi mayse bal huna afartaasaa la qaadaya oo hamsu banaati laboon ama شhan bintu laboon fain wujida haddii la helo bimaalihi maalkiisa axaduma midkood macnaha afartii xiqaa laga helay ama shantii bintu laboon baa laga helay ukhida waa la qaadaya ilaa haddii kale oo aan la helinba midnaba aan la helinba xoolihiisii laa xiqaaqna kuma jiraan walaa banaatu laboonna kuma jiraan falahu waxaa qofkii u bannaan taxsiilu inuu soo maashaa wuxuu doon inuu soo xasiliyo waqiila waxaa yajibu waxaa waajib alaqbadu kii u dheef badnaa lilfuqaraai fuqarada wain wajadahumaa haddii labadiiba uu helo xiqaaqdiina wuu helay xeqooyinkii banaat labuunna waa laga helay geeliis labadiiba way joogaan fa saxiixu wadka saxiix haddaba waxaa weeye tacayunul aqbadi midka dheefta badan inuu u caynoobayo walaa yujziu markaa ma gudayo hayru hayrkii ma gudayo in dallasa haddii uu qariyo ninkii maaliga ah haddii uu qariyo kii dheefta badnaa aw amase qasara saaci ninkii sekada qaadii uu gaabiyo oo usan markaa kii aqbadka ahaa ee u dheef badnaa fuqarada uusan markaa qiimihiisii ogaanin uusan isku qiimaynin wailaa haddii kale oosan qarinna aysan jirin taqsiirna uusan jirin ninkii iska lahaa xoolahana uusan tadliis samayn uusan qarinin neefkii aqbadka ahaa ninkii saaciga ahaana uusan gaabinin fayusu markaa wuu gudayaa neefkaas la bixiyey walasaxu markaana waa wejka asaxa waxaa weeye wujuubu qadri tafaawuti intay isdheer yihiin in ay waajib taha wey wujuubu qadri tafaawuti qadarka ay isdheer yihiin neefkaa la bixiyey iyo neefkii aqbadka ah intay isdheeraayeen in la bixiyo inay waajibtahay wey waayahay wayajuusu waxaa bannaan ikhraajuhu in la bixiyo qadru tafaawudka intay isdheeraayeen daraahima lacag in lagu bixiya ayaa bannaan waqiila waxaa yidhi yatacayanu waxaa caynoobaya taxsiilu shiqsin qayb neef ka mid ah in lagu soo xasiliyo bihi qadru tafaawudkaas haddii laba faraad ay geeli ku kulmaan waa tii hadda ad soo sheegayne laba boqol buu geeli sii gaaray marka afar xeqo ama an bintu labun labadaba markaa geeli way ka bixi karaan waaya marka inuu mid ahaan uu bixiyo ma afar xiqaa marka caynoobaysa inuu bixiyo waajib ku noqonaysa mise an bintu labun inuu bixiyo ayaa waajib noqonaysa wuxuu hi midna waajib ma noqonayso midkuu doono ayuu markaa bixinayaa haddii haddaba xoolihiisa midkood laga helo maalan an bintu labun buu helay oolihiisa iaa kuma jirtaba antaa bintu labun buu biinaya ama afar iqaa ku jirta banaat laban kumaba jiraan geeliisu afartaa xiqo ayuu bixinaya waayahay haddiise geeliisii labadaa midna aysan ku jirin kuwii saddex jirka iyo kuwii laba jirka midna kuma jiraan banaatu labanki iyo xiqooyinkii toona marka midkuu doonuu soo xasila ama xiqaaqdii ha soo xasiliyo ama banaatu labankii ha soo xasiliyo midkuu doonuu soo xasilin karaa xasilida lagu sheegay waa inuu soo iibsado ama wuxuu soo iibsan afar xiqo uu iskaga bixi sakadii ama shan bintu laban buu soo iibsan oo sakadii iskaga bixi asaga midku doono soo iibsan asaga khiyaar u leh mar haddaa gelis labadii midnadiis ku jira qowlba wuxuu leeyahay maye waxaa waajiba midka u dheef badan fuqarada inuu soo iibiyo mar hadduusan gelis ku jirin ay u siman yihiin markaa midka qiimaha badan ee lacagta badan fuqarada ha u soo iibiyo waaya haddii labadaba se geeli laga hela ka war labadiiba wuu helay geeliisay ku jiraan banaatlabuun iyo waxaa weeye xaqaaqdii فالصحيiح تacayن أkبض marka midka masaakinta u dheef badan ee u qiimo badan ayaa markaa waajibaya ilahi wuxuu uhi walaa tayammu اlkhabiiثa minhu tunfiquun yani midka liita ha u qasdina markaa ood ka bixinaysaan zakadii ama sadaqadii aad ka bixinaysaan waxa liita sadaqadaha ka bixin ilahay haddaba haddii akbadkii kii dheefta badnaa aan la bixinin ka waran maalan aan miaal usoo qaadano afarta xaqa qiimahooda maalan waa afar boqol oo dirham afar boqol oo dirham wey middiiba waa boqol shanta bintulabunna waxaa weeye afar boqol iyo konton middiiba waa sagaashan haddaba banaatulabun markaa aqbadna waxaa aqbad ah waa dheef badan masaakiinta u fiican in banaatulabun la siiyo haddaba haddaysan taa dhicin ka waran oo la bixiyo xiqaaqdii afartii xeqo ayaa la bixiyey iyadoo la heli karo an binto labon in la bixiyo oo ka qiimo badnaaba markaa ma gudayso haddii khaasatan qofkii milkiilaha ahaa ee xoolaha iska lahaa uu qariyo kuwii markaa banaat labunkii u qariyo kuwii aqbadka u qariyo ama ninkii saaciga ahaa ee sekada qaadayay baa gaabiyey oo muuna isu qiimaynin muuna ogaan midkii aqbad ah muusan dhihin shantaa binto labon suuq intay ba ka joogaa siiladda afartan xeqe intay ba joogaa muuna isu qiimaynin uu iska qaaday dabeetna dib baa lagu ogaaday in kuwanuu qaada laga qiimo badnaa marka ayada ah waxaa weeye ma asaxayso waa in xoolihii lagu celiyaa ninkii iska lahaa oo laga qaadaa kuwii aqbadka ee dheefta badnaa banaatulabunkii wuu bixinaya shantii binti labuun waayahay haddiise laakiin qarin aysan jirin tadliis uusan samaynin ninkaas maaliga ah kan saaciga ahaa ee sekada qaadaysa uusan gaabinin marka way gudaysaa midii la qaaday way gudaysaa ama ha ahaato bintulabuun ama ha ahaato xeo miaahii haddaa soo miaaleen eay ahayd eadaasi way asaaysa afarta xeqo u qaada way asaxaysa laakiin waa inuu bixiyaa qadra tafaawut qadra tafawut waa maxay waa inta u dhaxaysa xeqooyinkii iyo iyo banaat labuunkii tanna waxaa afar boqol weya tanna waa afar boqol iyo konton maxa udhaxeeya marka konton kontonkaas ayuu bixinaya waxaa leedaa konton dirham baa lagu leeyahay iska soo celi masaakiinta la siinaya zakadii masaakinta ka dhiman tahay keeb waa laga qaadaya haddaba qadar tafawudka lacag ma lagu bixin karaa way bannaantay in lacag lagu bixiyo u fiirso waxaa loo sheegay lacag ma lagu bixin karaa waxaa weeye haddee lacagtani way ka duwan tahay jinsigii hee xoolaha ilaa xoolaha xoolaha lagu bixiya soo ma haddana lacag baa lagu bixinaya laakiin waxay u bannaanaatay in xoola lagu bixiya waxaa la diidan yahay dararu sharika in isla wadaago darar dhib ka dhalanaya waa yahay wa qiila qowlba wuxuu leeyahay daciifa maya lacag laguma bixin karo waa in jinsiga xoolaha laga bixiyo oo see markaa loo bixinaya yatacayanu taxsiilu shiqsin bih waa in shiqsi qayb ka mida neefkii waa in lagu soo xasiliyaa u fiirso maxaan idhi qiimaha bintlowni misuu joogay halkii bintlowni misay ahayd sagaaشhan dirham soo maa ninkana maxaa ku laabnaa kontan dirham soo ma ahayn haddaba masaakiintu waxay ka yeelanayaan neefkaas khamsatu adsaac bint labuun ama neefkii markii sagaal mid loo dhigo an ka mid ah ayay yeelanayaan an loo qaybiye sagaal ayay yeelanayan oo neefkay ku yeelanayaan hadhow haddii la iibiyo intaasay ku yeelan doonaan neef barkii wa ku dhow wuu ka badan yahy neef barki waa hasiga kuu shege waa kaas والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد